oo salaadii laga baxo salaatulkawfka ahayd fadkurullaha alla xusowdha ilaahay tasbiix iyo tahliil salaad kastaba weye qiyaaman idinkoo taagan waqucuudan idinkoo fadhiya wa calaa junuubikum dhinacyaalkiina idinkoo ah xaalo kasta ilahay xusa faidaad macnaantu markaad aamin ahaatiin faaqiimu salaata salaada ooga oo salaadii xuquuqdooda halagula yimaado maxaa yeelay ina salaata salaadu kaanad waxay ku ahaatay cala mu'miniinta kitaaban mid lagu qoray oo lagu faral yeelay mawquutan oo la waqtiyeeyey oo waqti muqadara ay leedahay oon dib looga dhigaynin salaada markii waxaa weye salaatulkhof waxyaaba badanaa ku banaanay markay xataa cinda iltixaam ilxarbi ay tahay marka waxaa ilaahay leeyahay haddaad aamin noqotiin salaada ooga maxaa yeelay ina salaata salaadu kaanad waxay ku aatay cala muminiinta korkooda kitaaban mid lagu faral yeelo mawquutan oo la waqtiyeeyey xasharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqawmi in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuuna watarjuuna min allahi maa laa yarjuun وتعلمون من الله ما لا يرجون وكان الله غفورا رحيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرلى من القول وكان الله بما ha antum haaulaai jaajaltum canhum fi lxayaati dunya faman yujaajilu llaha canhum ywma alqiyaamati am man yakunu calayhim wakiila waman yacmal suu'an aw yadlib nafsahu uma yastakfir illaha yajid illaha gafuura raxiima waman yaksib ismaan fainamaa yasibuhu calaa nafsihi wa kana allahu caliima xakiima waman yaksib khadiicatan aw isman uma yarmi bihi barii'an faqad ixtamala butaanan wa isman mubiina bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo afaraad oo suuratu nisaa ka mid ah waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo warramay casharkeenna hadii ugu dambeeyey salaadaheeda salaatul khawfka iyo kayfiyadii loo dukanaayey ayaa ilaahay nooga soo warramay salaadaas markii laga baxo oo waxyaabo badan oo markaasi lagu baneeyey aan lagu banayhaynin saacadaha kaleentood ayaa ilaahay wuxuuna soo dhahay markaad aamin noqotiin salaada ooga oo xuquuqdeeda kula imaada maxaa yeele salaada dadka mu'miniintaa ah waa mid lagu faral yeelay haddana mawquuta oo wakti muqadar ayay iska leedahowdha ilaahay subxaana watacaala alla wuxuu leeyahay isagoo mu'miniinta la khidaabayo walaa tahinuu hala ciifinowdha ilaahay walaa tahinuu hala dha ilaahay fi ibtiqaa'i lqowmi qoonka dalabkiisa haka la qoonkaan la dalbaayo maxay yihiin gaalada weeye in takuunuu haddaad ahaateen mu'miniinow taclamuuna kuwa xanuunsanaya fa innahum ayaguba ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuuna saad u xanuunsanaysiin watarjuuna waad rajaynaysiin adinku min allaahi ilaahay waxaad ka rajaynaysaa nasr iyo sabow maa shay ayaad rajaynaysaan laa yarjuuna aysan rajaynin gaaladu wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman allee ku cilmila shay kasta xakiiman allee falsuubna ayuu ahaada alla wuxuu sancaynaayo aayaddan hadda marka intaanan macnaheeda aanan u gelin waxaa uu ahay baalaysa mas-uulkeeda rasuulkeenna calayhi salaatu salaam ayaa waxau daray jamac asxaabtiisa si loo dabagalo abuu sufyaan iyo asxaabtiisa markii imaam u ahay quraysh marki waxaa weeye uxud ay ka laabteen markaasaa raggii la diraayey waxay sheegteen jaraaxooyin ayay sheegteen hadda ka horna waanu soo marnay marka waxay ahayd arrintaanu waxaa weeye qaswadii uxud waa si asxaabta wax ku gaadheen abuu sufyaan markuu tegay ayaa waxaa weeye wuxuu damcay baa la yidhi inuu dib usoo hogaal celiyo oo asxaabta wixii ka dhiman iyo nabiga calayhi salaatusalaam uu jiid gooyo arrintaas markii la ogaaday ayaa nabigeena calayhi salaatusalaam rag asxaabta ka mida wuxuu dhahay ha la daba galo oo ninkaas ha la daba raaco dadkina waxaa weeye dhaawacyo badan iyo jaraaxooyin baa ku yilay markaasi arrimahaasay sheegteen sheegashadaasaa la diidayaa marka maxaa yeela waxaa weeye jihaadka iyo cadowga la dagaalkiisu waa shay markaasi waxaa weeye faa'iido fara badan ay ku sugan tahay oo qofka mu'minka ah waxa weeye faa'iidaha la soo koobi karin uu ka helaayo gaalkii oo asagu adkaysanaya adduunyadana cuquubo ka helaayo aakhirana markaas uu sii dheer taabo waa ordaaya marka qofka mu'minka ah inuu baqa ma ahan marka alla subxaanau watacaala wuxuu dhahay walaa tahinuu ha laciifinow dha ilaahay mu'miniinow fi ibtiqaa'i ilqowmi qoomka dalabkiisaasa laciifina gaaladaa lituqaatiluuhum weeye inaad la dagaalantaan haka laciifina oo gaalada mar walba dagaalkooda meel kastay joogaan in la raadsaa weeye in takuunuu haddaad ahaateen owdha ilaahay ta'lamuuna kuwa xanuunsanaya haddii waxa weeye xanuun idin haayo tajiduuna calamaljanaax daawici xanuunkiisa hadduu idin haayo fa innahum ayaguba ya'lamuuna way xanuunsanayaanoo xanuun ayagaba waa haayaan kamaa ta'lamuuna saaad u xanuunsanaysaan maxaa yeele ayaguba bani aadam sidiinaa weeye dagaalkooda ha ka fulayoobina ilaahu leeyi waxyaabaha dheeraad ku ilaahay wuxuu dhahay watarjuuna waad rajaynaysaan min allahi ilaahay baad ka rajaynaysaan idinku nasri iyo sawow ayaad ka rajaynaysaan maasay laa yarjuuna gaaladii aysan rajaynayn marka idinka ayaa ziyaado qaba waxaa habboon markaasi inaa idinku ka raqbo weynaatiin wakaan allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay caliiman aleeku cilmiga shay xakiiman aleefal suuban ayuu ahaaday oo shay ilaahay subxaana watacaala mahalkiisa ayuu dejinayaa inaa anagu uudha ilaahay anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow alkitaaba kitaabka qur aanka bilxaqi xaqnimo ayaanu kugu soo dejinay litaxkuma inaad xugmisid bayna naasi dadka dhexdooda bimaa shaygii araaka allaahu alla ou ku baray walaa takun ha ahaanin saydka maxamedka ahow ayuudha ilaahay lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta khasiiman midka doodaha ahaanin owdha ilaahay ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaanu gelaynaa war cusub ayaanu meeshaan ka gelaynaa ayaddan iyaduna waxay ku soo degtay tuugo oo markaasis ama sariqo oo la sameeyey oo uu sameeyey nin la dhihi jiray docmata ibnu ubayras nin la dhihi jiray ninkaasaa wuxuu xaday baa l abuurbiraadow xadaa layidhi abuurbiraadku wuxuu ahay waktiyaashii horo jaahiliyadii islaamka waktigiisii iyo maaragtay azmaan horaba shay waxa weeye la sameeyo oo markaasi gaashaan loogaga dhigto dagaalka looga dhigto harbigama harbiga marka la gelaayo falaarta iyo waanka iyo waxyaabo kasta oo qofkaas waxa weeye oo isaga dhigo hataa waxa weeye dircigaanu haddaan isagoo hataa xabadda xaggeeda hataa jira waa jira oo hataa dadkan horuu maray iyo nidaamka markaas farsamada gaaray milatariga hataa way haysaa hadda marka ninkaa la yidhahdo mata ibnu ubayrik ayaa wuxuu haday nin munaafiq u ahaaye abuur biraad ayuu xalay baa la yidhi markaasuu nin yahuudiya oo madiine dukaan ku dukaankiisa ayuu ku qabsaday baa layidhi dukaankii ninkii yahuudiga ayaa laga helaa layidhi ina la soo raasay markaasuu markii la helayo waxa u dhahay baa layidhi ninkii yahuudigaahay ninkaasaa ii dhiibtau dhahay ruuxma isaguna waa dhaartaa layidhi oo waxau ku dhaartay inuusan xadin ee yahuudiga kan markaas isagu yahay ninka xaday soomkiisa ayaa nabigu waxay ka su-aaleen sala allahu alayh wasalama inuu nabigu ninkan la yidhaahdo dhucmo oo maaragtay uu daafaco oo kabir yeelo oo arrintan yahuudiga dusha laga saaro yahuudiguna arrintaas beriyo ka ahay arrintaasaa marka waxa weeye wax badan nabiga lagu tirtirsiiyaa layidhi marka haddii wax yaroo bayaana aanu ku darnaanayo dhucmahaanu ansaaru ka tirsanaay bani bakri niman la yidhaho ka tirsanaay abuurbereedkan waxau ka xaday baa layidhi nin jiiskiisa gurufkiisa u ka xadaa layidhi oo qataada la dhihi jiray waxauna ku dhex jiraa layidhi kolay ayuu ku dhex jiray oo markaasi daqiiq ku jiro markuu sii jiidaayo ayaa daqiiqiyaa ka daada ayaa layidhi markaasaa waxaa weye daqiiqiyaa lagu raadsaa layidhi dukaanka oo gala la arkay docmo ayaa markaasaa waxaa weeye saas markuu u qaaday ayaa markaasi dukaankii markii lagu arkay docma waxau ku dhaartaa layidhi baa ku dhaartay inuusan soo qaadin isagu waxna uusan ka oyin markaa ninkaa yahuudiga ah, waxau dhahay ninkaasaa ii ninka waxaa la dhihi jiray yahuudiga zayd ibnu samiina la dhihi jiray marka nimankii dirciga iska lahay waxay yidhahdeen annagu waxaan soo raacnay daqiiqan raadkiisaan soo raacnay ilaa markaasi daartaan yahuudiga uu ka galo markaas waxa weeye yahuudigu waxa u sheegay in markaasi dircadan uu u dhiibtay dhucma ninka la yidhaahdo uu u dhiibtay saas ayuu sheegay markaasi aqoonkiisii markhaati waxay ka kaceen in yahuudigana isagu maaragtay soo haday qowlka deeqa waxay yidhahdaan rasuulkaan u tegaynaa waxaan markaasi ka aynaa yahuudigu inuu markaasi tuugga uu yahay way tageen baa layidhi waxay markaasi ka kaceen baa layidhi in markaasi waxaad markhaatib beeca ay sameeyeen in markaasi yahuudigan waxaa u soo haday ninkaan waarkooda qaraabadooda anoo eh, eh, tuuggana ah oo duxmaan shuqla uusan kula haynin rasuulkana calayhi salatusalaam arrintaas uma muuqan baa layidhi yahuudiga markaasi nabiga calayhi salatusalam wuxuu hamiyaa layidhi inuu gacanta ka gooyo aayaddaanaa soo degtaa layidhi ilaahay subxaana watacaala marka waxa uu arrinta ku adeeyey inuu tuug yahay ninka dhuxmo la yidhaahdo nabigu haw damcaayo dhuxmo inuu gacanta ka gooyaa la yidhi ilaan asagii wax ilaa kusoo degee markaas dhuxma waxaa la yidhi waa cararay baa layidhi maka u cararaa layidhi waana ridaa baa layidhi markuu ridaabo maka tagaa layidhi ilaan qofku waa uu ka caado yeesho sidiisaba ma dhaafaayo qofku waxa weeye shay xumaan ah oo fisqiga amba shay xun hadduu ka dhaqan yeesho waxa weeye aakhirkiisa waa ku baaba'ayaa marka markuu tegey waxaa layidhi tuugadii sii wadaalayay feer ayuu markaas cidow derbi foodaha u qorayaal derbiguu qori jiray isagoo derbiga qodaaya ayaa markaasaa ah waxaay derbiga ayaa ku soo isagoo dhowr markuu xoolaa qoday derbigaa kusoo dumaalayy derbigaa ka kor dhacaalayy isagoo murtad ah ayuu derbiga ku dhintaalayidhi tuuganimo raadinaayo haddana murtad ah oolxumadaasuu ku dhintaalayidhi aayadaha marka arrintaasay ka warramaayaan marka diinta islaamka ama diinta muslimku waxaa weeye cadaaladda ay iska leedahay ilayna tusinayaan diinta islaamku waa diin diinulcadaala weeye xataa waxa weeye garsoorka waxay u samaynaysaa gaal iyo muslimay garsoor u samaynaysaa mana markaasi ogola in hataa waxa weeye qofka hataa gaalkaa in la gardarayso ma ogola ilaahay markaas rasuulkiisa wuxuu ku dhahay inaa anagu anzalnaa waanu dejinay ilayka xagaaga sayidka maxamed sahaw alkitaaba kitaabka qur-aanka ayaan kugu soo dejinay bilxaqi xaqnimo ayaanu kugu soo dejinay anzaladay ku tacalluqaysaa litaxkuma inaad xugmisid bayna naasi dadka dhexdooda bimaakii araakallaahu alla uu ku baray walaa takun ha ahaanin saydka maxamedka how ayuudha ilaahay lilkhaa'iniina kuwa khaainiinta oo khiyaanoodinkaa khasiiman mid ka dooda ha ka doodin khaa'iniinta waxaa weeye nucmo iyo qoladiisi waaye wastakfir illaaha ilaahay dhaafid weydiiyowdha ilaahay waxaad hamiinsay maxaa yeele nabigu wuxuu hamiyey inuu yahuudiga ku xugmiyo marka xagga suuradda ayaa dembi la leeyahay laakiin waxa weeye rasuulkeena alayh salatsalaam dembi ma samaynayo macsuum weeye ah, ee xagga ijtihaadkay eeday iyo nimankaano dad islaama iska dhigaayay haddana ninkaa yahuudiga uga markhaati kahay arrintatan markaasuu dha ilaahay wastakfirilaha ilaahay daasid weydii in allaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuura alii dhaaf raxiiman oo naxariista dadka kulaada ah ayaa loo digaayaa inay waxyaabo tuhmo iyo shaki oo ku jiro inaysan xukunka kula degdegin maxaa yeele nabigan wuxuu dhahay ibraw lxuduuda can ishubahaati u dhahay xuduudda markaasi ka reebau dhahay shubhooyinka mar haddii shubha la gasho xadda waa weeye markaasi lagu degdeg ma karo walaa tujaadil haka doodin ow dha ilaahay can iladiina kuwa yakhtaanuuna khiyaanaaya anfusahum naftooda khiyaanaaya oo macaasida ku khiyaanaaya maxaa yeele khiyaanadooda ayay soo noqonaysaa in allaha allow dha ilaahay laa yuxibu ma jecla ma jecla haddii layidhi ilaahay subxana wa tacaala waa ciqaabayaa in allaha alla laa yuxibu ma jecla man duulkaan ahaaday khawaanan mid khiyaano badan asiiman oo dembi badan ilaahay waa caqaabayaa weye yastakfuuna way isqarinayaan owdha ilaahay nucmo iyo qoonkiisu min annaasi dadka ayay iska qarinayaan yastakfuuna way isqarinayaan owdha ilaahay min annaasi dadka iska qarinayaan walaa yastakfuuna min allaahi ilaahayna iska qarin maayaan walxaalu allana macaw micboodu yahay qof waxa weeye dadka iska qarinaya allihii abuurtanaa iska qarinay waa qoorxumo weye cid waas yowdha ilaah yubayituuna ay ku tatanayaan maa shay laa yahlaa uusan ka raaxo lahaynin oo min alqawli qawla waa dhaarta beenta ay u qasbeen oo markaa si sariqada tuulada ay ka anfinayaan ninkaas weeye yahuudigaas ay waxa korka ka saarayaan qofka yahuudiga haddii loo gardarana lama ogola wakaana allahu alla wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan muxiidan alii sooba ayuu ahaaday ilaahay cilmigu ku koobay haa hooy ayuu dhah ilaahay antum idinkow ilaahay ulaa iyo haa ulaa'i kuwiina kanow waxaa ilaahay la khidaabayaa oladii dhocmo markaasi qabiilkiisa eeday oo qaraabadiisa macdurkiisa ahayd oo ka doodaya ilaahay sidaasa leeya haa hooy ayuu dha ilaahay macnaa laga sheegayo dad markaasi ku-xigo oo loo sameeyo markaasi loo sameeyo casabiyad loo sameeyo ama markaasi khiyaano loo sameeyo ama daraaddoo dembi loo galo dhibaatadaa ayay iska leedahay waa ceeb cewaba iska ilaalisaa haa hooy ayuu dha ilaahay baraarugey antum idinkiu dha ilaahay haa ulaa'i haa ulaa'i kuwiina sanow waadaltum waa doodeen o ilaahay waa doodeen canum kuwaas waa ka doodeen ow ilaahay dhicmo iyo wixii lamida weeye anow way jiri jirta way jirtaa oo musxaf ilmas qaba canum kuwaas xaggoodow dha ilaahay fil xayaati nolosha waad doodeen addunyaa oo dhow adduunyadan ayaad daafacdeen u leeyahay ilaahay dhicmo iyo wixii lamid a famankeebaa yujaajiluunaha la kala doodaayo canum ayaga xaggooda iyo markayaamata qaamanama ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay qisadii ka warramaysay sariiqadii uu sameeyey ninkii la dhihi jiray tucmata ibnu cumayrin oo aynu soo maraynay casirkeenna horo arrintaas wixii ka dhacay iyo sida rasuulkeenna calayhi salaatusalaam nimankii qoomu dhucma ahay oo nabiga calayhi salaatusalaam inay khadeexaan damcay ilaahay u ogeysiiyey ugana qabtay waxyaabihii arrintaasi alla uu ka yidhi iyo waciidkii ku soo arooray arrintaas ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay alla wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala qofki kasbada ayuu dha ilaahay hadiyo dembi oo sakiiro ah amase dembi kabiiraa kasbada ee ade waxaa weeye markaasi ku gana qofka beri ah waxau xambaarow dha ilaahay nabyo iyo dembi cad ayuu xambaarow dha ilaahay aayadda marka aynu meeshaan ka gelayna alla wuxuu leeyahay walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena adeega korkaada alla uu ku kafaduga rasuul allow iyo waraxmatiila in hamiintiisa ma ahaateene lahamad waxay hamisoondha ilaahay daa'ifatun daa'ifo jamaaco oo minhum kuwaas ka mid a ah, oonka dhucmo an yudilluuka inay kaa lumiyaanuu dhan ilaahay inaad xaq wax ku xugmisid wamaa yudiluuna mase luminayaanow dha ilaahay ilaa anfusahum naftooda mooyin wamaa yudiluuna ma luminayaan ilaa anfusood naftooda mooye wamaa yamuruunaka ma ku dhibayaanu dhilayn min shayin shay kugu dhibi maayaan waanzala allaahu alla waa dejiyow dha ilaahay calayka korkaaga alkitaaba kitaabka qur-aanka ah alla kugu soo dejiyey iyo walxikmata xikmada wacallamaka alla wuxuu ku baray saydka maxamedka aw maa lam takun aadan ahaynin taclamu kii garanaaya wa kaana fadlullaahi ilaahay fadligiisana wuxuu ahaaday calayh korkaagu ku tafadula alleh xadlima mid weyn ayuu ahaaday ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa ayuu uga warramayaa fadliga alla uu siiyey ciddii markaasi nabiga calayhi salaatusalaam inay dhibaatayso isku dayda in ilaahay uu ka badbaadinaayo fadliga ilaahay subxaana watacaala rasuulka uu ku tafadulna mid weyn oo markaasi caqli uusan ogaa karin oo wax bashara ama makhluuq oo ogaa kara aysan jirin ayaa ilaahay subxaana watacaala inooga warramayaa markaasuu dha ilaahay walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena lowla waxaa weye xaqlu imtinaaci wujuud weeye taasaa ahaatay weye fadligu ilaahay ayaa ahaada weeye calayka korkaaga alla uu ku tafadulay iyo waraxmatu ilaahay naxariisiiso ilaahay cusmo uu ku siiyo alla macsuum ou kaa dhigay lahamad waxay hamisay isku daydow dha ilaahay daa'ifatun qolo ayuu dha ilaahay oo minhum qoladaas ka mid ah yucmu qoladiisa an yudiluuka inay kaa lumayaan waxay kaa lumanayaan cala alqadaa'i bilxaqi xaq inaad wax ku xugmi waxaa jaabad oo doonaya qofka xaq inuu wax ku xugmiyo inay ka didaan oo waxyaabo kale ayaga hawadooda inay u iilaan doonaayo oo weliba dad markaasi waxa weeye iimaankoodu yar yahay amase juhaalo ah ah ayay u badan yihiin oo doonaya qofka inay markaasi zalle ay ku ridaan waana musiibo weyn weeye zallatulcaalim aa lihi qofka caalimkaa zalle haddii ay ku dhacdo waa arrin aad aada xun weeye isagoo markaasi waxaa weeye dad u tanaasulaya markaasuu dha ilaahay wamaa yudiluuna ma luminayaan ilaa anfusom naftooda mooye oo hadda idlaalka dhibaatadii ka timaada ayay ku dhacaysaa wamaa yadiruuna kama kugu dhiba ayaanu dhahay alla subxaana watacaala ninka isaga kugu dhibi maayaan wax ay kugu dhibi karaan ma jirto ilaah lianna wadaara idlaalihim calayhim idlaalkaas dhibaatadii ka timaada ayay ku dhacaysaa waanzal allaahu alla waa dejiyownaaye calayka hortaada sayidka maxamedka ahow alkitaaba kitaabka qur-aanka waxyaabaha ilaahay rasuulka uu siiyey oo aan lagu baadiyoobayn oo qofkii qaata alla uu ku dhowraayo waa kitaabkaas qur-aanka alkitaaba kitaabka qur-aanka hawdha ilaahay iyo walxikmata xigmada waadmaa fiihi min alaxkaamna moo axaadiisa ley wacallamaka alla wuxuu ku barowdha ilaahay maa shay lam takun aadan ahaynin taclamu kii garanaayo oo axkaam iyo gayba ayaa ilaahay ku baray wa kaana fadlullaahi ilaahay fadligiisuna wuxuu ahaaday alayka korkaas alla uu ku tafadulay inta hadda la sheegay iyo qayrkoodaba oo aan la gaarin cadiiman mid weyn ayuu ahaaday ilaahay shay inuu cadamo uu ku tilmaamo cid makhluuqu makhluuquhu ugaa karta oo dakli kula ma jirto rasuulka calayhi salaatusalaam fadliga ilaahay uu siiyey wax makhluuq ugaa kara maankeedaba taasaa markaasaa ilaahay uu leeyahay wa kaana fadlullaahi calayka cadiima laa khayra khayr kuma sugnow ilaahay fii kasiirin wax badan oo min najwaahum dadka faditaankooda ka mid a waxyaabaha ay ku soo waayeen oo ku sheekaysanayaa ayaddan waxaa lagu sii anfinayaa nimankii hadda aanu casharkeenooda ku soo maraynay oo ducmo ibnu ubayr qownkiisa ahay waxay ku sawireen in markaasi ninkaan ducmo ah la badbaadiyo ninkii diinka ka ahay dembigaas oo tuugadaa ah oo yahuudiga ahayne bisha laga saara dembiga marka dad badan ayaa waxay ku sawiraan ayaga kaliya maahane waa sida tawnijuurku ahaaye dadka waxyaabaha badan oy ku firaan oy meelaha isugu tagaan badankooda khayr kuma sugnowdha ilaahay ilaa waxyaabaha la istismaynaayo mooye waana la arkayo waxyaabo badan oo markaasi musaawaro laga samaynayo ama shir laga samaynaayo ayaa waxba ka soo baxaynin ilaan khayr aan loo sidayni oo ilaahay daraaddiisaysan ahay wuxuuye markaasuu dhahay alallah khayra khayr kuma sugnowdha ilaahay fii kasiirin wax badan oo min najwaahumowdha ilaahay xaqitaankooda kamida ay marataajoona sidii waxay ku faqaan iyo ku suura wataxadasuuna ay ku sheekaysanayaan wax khayra kuma sugnawdha ilaahay ilaa man amara ilaa najwaa man walaa qadir man sawkiisa mooyaane amara amraayo bisadaqatin sadaqo oo sadaqa in la bixiyo oo ummadda la ansoco faraaya oo ambase macruufin macruuf camal oo birri weye oo ambase islaaxin hagaajin bayna naas dadka dhexooda la hagaajiyo markaa qof waxa weeye sadaqada safaraayo oo saas kula shuuraayo haddase macruuf la sameeyo wanaag la sameeyo ismijaamicina kulla khayr iska noqonaya haddase islaax bayna naas laga shaqeeyo inta kalentood khayr kuma sugnaw dhahay inta kale wax khayraho ku sugan ma jirtow dhahay alla subxaana watacaala waman yafcal ruuxii falowdha ilaahay daalika kaaf soo sheegay oo waxa weeye sadaqada amraaya macruufkii samaynaayo islaax bayna naas ka shaqaynaayo ibtiqaa'a mardaati ilaahi ilaahay ridhiisa dalabkiisa daraaddiis oo wax kale aan u samayna amuuridunya ah fasawfa jeer dambou dhahay alle yu'tihi waanu siinaynaa ama yu'tihi alla waa siinayaa ajran ajirow ilaahay ajirkaasoo cadiiman oo weyn awoon baa ilaahay siinaya subxaana wa tacaala marka waxaa rabaa waxyaabaha marka la qabanaayo oo wanaagga ah in bar ilaahay loo sameeyo si ajir looga helo qofkaan bar alla ku qabanayni waxba hagaagi maayaan waxaa kamida misaanba waxyaabaha bee la samaynaayo oo sirarka oo mar walba fasilmaayo oo dhibaatadu ka taagan tahay oo meel ay u dhaqaayaan qaayaan alla arag dadka jooga ayaan dad dana alla u shaqeeya aan ahayn mar walba dana gaara iyo muraad uu leeyahayo oo isaga shaksiyana ayuu u joogaa meesha markaasaa waxba ka soo bixaynin laakiin haddii hawsha bar alla loogu dhaqaaqo wax dhibaataa male ajirna waa lagu helayaa ilaahayna waa fudaynayaa muuse ilahi wuxuu dhahay waman yutaabici rasuula rasuulka ruuxa khilaafa oo rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu uu la yimid ku khilaafa nooc kasta ha noqdaana waxaas waman yutaabici rasuula rasuulka ruuxa khilaafow dha ilaahay min bacdi ma inti kadib dha ilaahay tabayana uu caddaaday lahu isaga alhudaa hanuunka u caddaaday oo xaqa u daahiray mucjisooyinka nabiga calayhi salaatu salaam uu arkay oo qur-aankaas uu wen yahay dabeecadda qofkii qur-aankaan arkay mucjisaday nabiga sii weyneedu arkay qofkii qur-aankaanina arkay nusuusa khilaafaayo waxaa weeye min bacdi maa tabayana ayuu noqonayaa min bacdi maa tabayana lhuda ayuu noqonayaa uu soo gelayaa maxaa yeele mucjisada nabiga calayhi salaatuslaam mucjiso oo khaalijo ah waxaa qur-aankaas ayaa ah waman yusaabiqi rasuula rasuulka ruuxa khilaafuu ba ilaahi subxaana watacaala min bacdi maa inti kadib oo dha ilaahay fabayana lahu oo u cabaayay alhudaa hanuunka oo waya tabic raacawdha ilaahay gayra sabiili muminiina dariiqan tasuuqa dariiqa bacdika tufay waya tabic raaca dariiqan dariiq raaca dariiqaasoo gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkooda qayrkiisa ah dariiqa mu'miniinta ay ku sugan yihiin weeye dariiqaan ahayn qaado weeye waddada mu'miniintu ay leeyihiin wadda aan ahayn ayuu qaaday waxau qaaday markaasi dariiqi iyo dariiqii waxau qaada markaasi xumaay oo shareecada ka baxaayey dariiqii mubtadiciintau qaaday wayastabic kayra sabiili lmu'miniin ow ilaahi nuwallihi waanu wawili yeelaynaa maa tawallaah wuxuu kuu yeeshay oo waali ayaan wadhigaynaa limaa tawallaahu waa u xadiisiroo baadi ah oo asagana waxaasaan isu daynaynaa adduunyada markaase waxaasu wax hogaamiyey u noqonaya wax hogaamiyey noqonayaan wanuslihi waxaanu gelinaynaa ow dhahay alle jahannama naarka jahanamo ayaan gelinaynaa markaasuu ku gumanayaa waciid weeye wanusbihi jahanama jahanamo ayaanu gelinaynaa wasacad wayna xumaata jahanamo masiiran xagga marjaca wasacad way xumaata masiiran xagga marjaca udha ilaahay inallaha allowdha ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi loo shariig yeelo ilaahay subxaana watacaala shirki dhaafi maayo inallaha alla laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi waa marka shirkiga lagu dhinto waayo ayagaa kw dhahay ilaahay qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahu maa qad salafa wain yacuuduu falad nabasumatu alawaliin laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo wayakfir alla waa dhaafayaa maa duuna daalika wixii ka sokeeyo ay shirki ka sokeeyo qofka haddii waxa weye ahlu tawxiid uu yahay waa loo dhaafayaa oo markaasi sidaas ayaa loo dhaafayaa ahlu tawxiid hadduu yahay waa loo dhaafayaa liman yashaau ysadha ilaahi subxaana watacaala qofka alla uu doonaayey waman yushrik ruuxu shariig yeela bilaahi alla u shariig yeela faqad xaqeeqa allala waa lumay kaasu laalan lumid ayuu lumay waman yushrik ruuxu shariig yeela bilaahi alla u shariig yeela faqad xaqeeqa allala waa lumay kaas malaalan lumid baciidan uu waxba ka fog in yadcuuna ilaahi maa yadcuuna ma caabudayaan mushrikiintu min duuni ilaahi kayrkiisa ilaa inaatan kuwa idig mooye mushrikiintaa waxay caabudayaan hawdha ilaahay wax idigay caabudow haayaan yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan mushrikiintooda ilaahay daliil waxay u tahay iyo tacliil ilaahay qowlkiisa in allaha laa yafuuca in shirka bihi weye ma caabudayaan hawdha ilaahay min duuni ilaahi sokadiisa ilaa inaatan kuwa idig mooye asnaam waxaa weeye oo mu'anasa oo la idigeeyo sida laasa iyo xuso oo yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaana shaydaan mooyaane shayddaankaasoo muriidan oo madaxsasan shayddaan madaxsasan oo maariga ayay caabudaa daacadii ay ka baxay maxaa yeele way caabuda hadda shaydaan qofka sujuudaysa arki maysile asagay adeecsan yihiinoo waxa ilaahay lagu caasinaya uu ku adeecsan yihi ibliis weeye shayddaankaasoo lacanahu llahu alla uu lacnaday ilaahay naxariistiisa ka dheereeyey shaydaankaasoo lacanahu laahu alla uu lacnaday meeshaas waxaa saara waqaf laasima waxaanay waqaamad alladiri sidaa shaydaanka loo celinayaa waqaala shaydaan wuxuu dhahay ibliis waau yidhi laatakidanna ah, asagoo dani ay ka tahay laatakidanna waan yeelan oo waan yeelanow dhahay laajcalana lii waad ii yeelaysaa u dhahay allow min cibaadika addoomankaaga nasiiban nasiib mafcuulan oo la gooyey oon daacadayda ugu yeeyo ayaad ii yeelaysaa o dhahay saas ayuu dhahay faqaala ibliis waxau dhahay la'astakhidana waan yeelan oo waan yeelan min cibaadika addoommankaaga nasiiban nasiib qayb ayaan ka yeelanayaa mafruudan oo la gooyey oo daacadeyda ugu yeelaayo ii go'an oraasaan ka yeelanayaa haddaan yeeshana wala udillanahum waan baadiyeyn oo waan baadiyeyn ayuu dhahay xaqa ayaan ka baadiyeynayaa xaqa waxaa looga baadiyinaya waa wasiyaasinayaa weye wala udilannahum waan baadiyeyn oo waan baadiyeyn wala umaniyanahum waan yadidiilgelin oo waa waan yadidiilgelin qulubtooda ayaa waxaan ku ridayaa xayaata dheeraad gaadaysa dadka qof walba waxaa ku jirta cimri dheeraad gaadaysa wax ku qabtaysa bacsi ma jiro xisaab ma jiro waxaan ad haystay dulmiga kan laysuma haysto qofu kula xisaabtami mayso walaaad ka gaadaysaa walaaad ka qabtaysaa cid walba waxaasaa ku jirta gacansiyaa u sheegaaya muhiimtaa u sheegaaya waan ku dhaartay dad noocaasa inuu samaysana yaana haystaa maanta wala aamurana waan fari oo waan fari oo dhahay amar baan siinayaa falayubasikunna way googoyn oo way googoynow dhahay aadaanal ancaami nicmoolayda dhegahooday googoynayaa wala aamuranahum waan fari oo waan fari ow dhahay faayuwasikunna way googoyn oo way googoyn aadaana ancaami ma'muurayda dhegahooday googoynayaan arrintaasna waxay ugu tahan dakhaairta oo haddii ilaah idhaahdo suuradda aan istixwaasu antusuratumaaida ugu keeni doono maa jacalnahum min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin seeseexdi weeye oy dhegahayna ka jeexeen markaasi asnaamtay u waqfeen caabudi jireen haddaba aan kaliya waxaa weeye xoolo markaasi dadka dhaqan ahaan dhagaha ina ka jeexeen iska deeyeen lasaa caabudayni ee waxa weeye carabta jaahiliyada baxiirada dhigayna ka jeexeen ayay asnaamta u wakfi jireen markaasi asnaamta ku tacliimaha weye ah, hadda in hadda hoole dhiga laga jeexan haddaan oo dhiga laga gooyo ma fiicna waxyaaba hadda oo markaasi calaamaha waa iska fiican tahay laakiin waxyaaba markaasi xoolaha lagu cadaabaya lama rabo ayaguna way googoyn way googoyn aadaanal ancaamin noolayda dhegahey googoynayaan haddana wuxuu dhahay walaaamurannahum waan fari oo waan fari fala yugayirunna way doorin oo way doorin khalqalaahi ee khalqigiisa khalqiga waxaa laga wadahay waa diinkaa leeyi ayaa gaaloobayaan wuxuu ilaahay xarima ayay xalalinayaan wuxuu ilaahay xalaaleeyey ayay markaasay xarimaayaan amase fala yuayiruna way doorin o way doorin khalqalah miisu suuraddii ilaahay subxaana watacaala u sameeyey ayay bedelayaan suuraddii ilaahay u sameeyey ayay bedelayaan oo qofku waxaweye dad badan baa waxaweye waxyaa badan oo axaadiistan oogu tegi doonaaye soo arooradla markaasaa jiro suuraddii iska bedelayaan marka qofkii jirkiisuu bedelayaa jirkiisu waxyaabo kale ku samaynayaa jirbedeeso ayuu samaynayaa waxyaabaha noocaas waxaweye waa xaaraam weeye waa wax shaydaan markaasi dadka u meerinaayo fala yugayiruna khalqallahi ow dha ilahay maa khalaqa weeye waxaa ka mid a ah sifaadkii nabigan oo la bedelo oo markaasi yahuud iyo nasaara ay sameeyeen kutubtoodii markaas ay takiir ku sameen waxaa ka mid a ah taqyiirujismi jirka la bedelo weeye oo cirbad lagu daro tinta iyadana marka tin kale la xiriisho caalamada waa soo lacanalahu waasimata walmustawsilata walwaasirata walmustawsilata u dhah jirka hadda markaasi daawooyinka la marinaayo ee la iscadaynaayo dayaanada waxaa lagu leeyahay waxaas ay marinaaye qof markaasi jirka ilaahay abuuray bedelaysa markaa jirka la kasoo saaraysa waxyaabahaaso dhan xaaraan weeye falayuqayuna khalqallaahi weye waman yatakhidi shaydaana shaydaan ruuxi ka yeeshow dha ilaahay weliyan weli ka yeesha macnaha qofka shaydaan xariiso shaydaan adeeca min duunilaahi laysu kadiisa faqad xabeeqee khasira waa khasaaray khusayaan ma khasaareen noocaas walan yastakliif shaydaana shaydaan ruuxa ka yeeshay weliyin weli faqad min duunillahi sufadiisa faqad hadaanaa khasira waa khasaare khusraanan khasaare mubeyn oo ah yaciduhum waa u yagoohayaa shaydaanku ifun huyo waa duulal cumri cumri dheer cumri dheeraad gaaraysaa wax kastaad qabta doontaa saasuu ku hayaa wayumaniihim waa yihidin gelinayaa adduunyada ayaa maqaam ka gaaraysaa u leeyahay baxsi ma jiro desa ma jiro wax kasta samayow markaasuu ilaahay wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaanku u lugohi maayo arrintaas ilaa quruuan kida buuye baatil ayuu u sheegayaa maalkooda waa siiye dadkaas ulaaika kuwaas u dhee marwahum jahanamu jahanamo weye ulaaika kuwaas marwahum hidadkoodu jahanamu jahanamo weye walaa yajiduuna mana helaayaan canhaa jahanamo maxiisan ow ilaahi iilasho walaa yajiduuna heli maayaan ayuu dhahay alla subxaanau watacaala canhaa jahanamo xaggeeda waxiisanow ilaahay makaano iilasho oo jahanamo hadhow meelay uga baxso karaanne indhaha faali maayaan mar haddii ay jahanamo galaan siday u galaan weeye marka waxaa weeye intay goorgoor tahay shaydaanka ha laga haro shaydaanka waxaa weeye dadka waxyaabaha uu gelinaayo dadka waxaa weeye haddii shay xumaanoo ilaahay iyo rasuulkiisa ay raadaan qalbiga uu ku haayo amase waxaasaa samayhe waxaasaa ka gaari qalbiga iwaga jirto waxaa macallin uga u meerinaayo ibliis wey waxa u meerinaayo hadowna ka guriga u noqonayaa ana beriu ninka le hadhow qiyaamo beri aanka owley waxba anya adiga suuma saain jiraan ah, marka waxaaweeye saas ayuu yeelayaa daahirkoo u ziinaynayaa shay baadinkiisa oo faasid u yahay ayuu daahirka u qurxinayaa marka qolada noocaas ilaahay wuxuu dhahay ulaaika kuwaas ma u holaskoodu jahanamu jahanamu weeye walaa yajiduuna mana helayaan canhaa jahanamo xaggeeda maxriisan ow dha ilaahay lakaanu iilasho meel waxa weeye ugaga iisaan oy ugaga baxsamaanne waxa weeye jahanamo heli maayaan oo jahanama ilaahay subxaana watacaala ayaa ku cadaabaya kana baxsa kari maayaan marka casharkeenu intaas wuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu